ashbahuhumaa bilkitaabi wasunna waalcadli waa runtii sheekh wuxuu yihi labadaa qowl ee ah qaatilka wuxuu sameeyey ha lagu sameeyo ha la gubo oo gacmaha ha la guro oo dhagahaysanka sanka ha la gooyo oo caloosha ha la dooxo oo baacugiisa hala soo baxo oo beerkiisa bannaanka hala dhigo hadduu asagu sameeyey iyo ma ahee marba hawshu dhimatay maa lijurxin bimayitin ilaaman weeye mar hadduu ninku dhintay ninkan ha la dilo o waxba yaan qaabku ninka wax u falaanjiyaan wuxuu waxu aan la dabagelin waxaa dhow waxaa sawaaba marka in wuxuu kugu sameeyey lagu sameeyo ashbahu ma bilkitaabi wasunnati wاlcadli anahu yufcalu bihi qaatilkii kamaa facala wuxuu sameeyey baa lagu sameeyey maa lam yakun ilficlu muxaraman fii nafsihi waa inagi hadda hor tilmaamnay falka uu ruuxuu kugu dilay hadduu muxaram fii daatihi yahay laakiin uusan muxaram litamhiili walitashwi usan un ahayn marka way bannaantay ka tajriici اlkhamr khamru kugu qulaamiyey kugu baktiyey tuu ku qabtay buu khamr kugu baktiyey suu kugu shubaysan kaga shub afkaga shub kow watalawuti bihi ama khaniisnimo wuu kufsaday nin buu intuu dabada ka fuulay buu sidaa ku dilay kow wa naxwu dalik ma ku dilayna niman waaweyn intaan soo karaysanno muxuu ahay nayar americana madhahaynaa ka shaqeeya midka ilaa u dhinto xiidmihiisa bananka soo dhiga abadan la odhan maayo wey leanna luutiyadu iyo muxuu ahay khamradu iskood bay xaaraam u ahaayeen faslun weli ma iga maqan tihin waidaa kaanat ilmadlama meesha waa ku jabteene bismi illaahi araxmaan raxiim meeshaan waad ku jabteen kitabka inaad soo kubiyaysataan ba ahayd markaas faslun waida kaanat almadlamatu fi lcirdi maa laa qisaasa fiihi kaalfiryati wagayrihi fafiihi alcuquubatu bilxaddi fi lqadfi wabitacziiri fi gayrihi waida kaanat almadlamatu fi lcird dulmiga lagaaga geystay sharaftaadii iyo cirdigaadii iyo nasabkaadii mima laa qisaasa fiihi waxyaabaaysa qisaastu gelin hadduu yahay kalfiryati been abuurasho kale qisaas ma gasho waa inaga soo marra wagayri fiihi marka waxaa laazimi alcuquubatu bilxaddi fi lqadfi firyada laba qaybood ah midna waa ilaahay xad miduu ka ratibay midna waxaan xad lahayn waxaan xad lahayn tacsiir baynu soo marray fasal buu sheek kusoo sharxay wixii xad lahana de qadfigaa ka mid ah nin wanaagsan oo cafiifa wanag lu yaqana tiri waxaad zaani baa tahay luuti baa tahay khaniis baa tahay firya wey ayib qisaasna ma gasho hadde wuu kii soo sheegay inaan baabka qisaas gelin maxaa gala xuduud baa kaa waajibta tacziir ama xad wa bitacziiri fii gayrihi wixii marka asagu aan lahayn muxuu ahaaye cuquuba muqadara ama xad muqadara tacziir ba ka waajibi ama xad اlqadf fainahu haabit bاlkitaabi wالsunaةi wاlijmac qala allahu tacaala wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati ثuma lam yaأtuu barbacati shuhadaءa fajliduuhum ثamaaniina jalda zawja wagayrahu lama kala qaadin aayaddan cumuumkeeda muhim jiddan wey ninka ramiyey ee wax sheegay ama zow ha noqdo ama ajnabi ha noqdo jaldi baa waajibay wاladiina yarmuuna almuxsanaat min alaswaaji wاlajaanibi isku mid wey gabadhu inay muxsano tahay cafiifa unbaa shardi ah uma lam yaatuu biarbacati shu afar markhaati aan keenin soo ma aha fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahaadatan abada waulaaika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu faina allaha gafuuru raxiim wa hada alxad xadkan asaga ah hadday marka saa tahay ninka wax qadfiyay haduu zawj yahay wuxuu qadfayna ay zawjo tahay imaa bibayina aw biictiraafin min zawjatihi aw bilicaan buu ku badbaadi karaa haddii uu yahay ninka wax qadfay ajnabi uu yahayna ama bayinu la iman ama ayadaa qiran aysan ka ahayn wa ilaa xaddun fii dahri licaan asagoo ma furo licaanku wuxuu u furan yahay zawjka ayib wa alxaddu xad اlqadf mustaxiquhu ninka mut almaqdufu wey ninka mute iskale ama cafin kara ama ka tanaasuli ama dalbi in loo ofiyo waa kii la qadfay la jaa'ifeeyey e, waana laba mas'alo amaa luuطi wa imaa zani zani baa tahay buu ku yidhi ama luuطi baa tahay oo markaa cad oo sariixa ama sarbeeban ayb kolley anugu muxuu ahaayey anugu kolley habeenkii meelaha ma wareego ayb bimacna waxaad i qaranaysaa zani baa tahay kolley hooyaday aabbahay nimaankahay maysan aqoonin ah, warkaas waa maxay hooyadaa waxay taqaana weeye meelahaasay buroglaysan jirtay wey madhab salaf saalix waa xad laga oofin tacriidka noocaasa yuujib ad xad alqad falaa yustawfaa ilaa bialabihi biitifaaqi fuqahaa falaa yustawfaa la oofsamaya xadulqadfiga ilaa bialabi alabi lmaqduuf kii la qadfay inuu codsada mooyeen biitifaaqi fuqahaa fuqahadaa isku waafaqay fuqaha arbacuu sheekh u jeedaa laakiin daahiriyaa diidan daahiri waxay lein waa xad ilaahay oo dhacay wey zina hadday sugnaato ama xaddul xiraaba uu sugnaado oo xuduuddu ay sugnaato ninkii lagu sameeyey ma inuu codsadaa maya shardi ma ay dhehen wa kadalika inuu sugnaado un baa shardi ama ninkan ictiraafo ama ay bayino ku sugnaato ninkii lagu xadgudbay inuu yidhahda ii qabta ninkan shardi ma yidhahyo fain cafaa canhu saqata cinda jumhuur اlculamaa hadduu yidhahdo iska daaye asaga aakhare la tegi oo aakhare u qaawana faraha ka qaada waa dhacahayaan ka maalikin washaaficiyi waaxmeda fi lmashhuuri canh liana almugallaba fiihi xadu lqadfi waxa la xoojinayo ee xaggiisa mxuu ahay loo turay kafadda waa xaqu laadamiy ijtamaca fiihi xaq ullah xaqu aadamiy haaliban xaqu laadamiy yaa la hallibaa kalqisaasi walamwaal qisaastii haddii nin la dilo soo ma furnayn ahlulmaqtuulku inay cafiyaan ama diyo qaataan ama qisaastaan xoolo kaadaa lagaa qaatay soo ma bannaan inaad cafido ayib sariiqada waxbaa lagaa xaday ayib haddii lagaa xaday oo ninkii lasoo qabtod xoolahaadii ka qaadato oy niman dhaha waxaan u geynaynaa xaakimka iska daaya xooliga nu cafiya odhan kartaa intaan weli qaadiga loo geynin wa waxaa laa yasqutu ma dhaco xaddu xataa hadduu cafiyo kii la qadfay takliiban xoojinayn xoojinayn lixaqi illaahi tacaala maxaa jira licadami اlmumaahalati ka saa'ir اlxuduud waxaan xaqa ilaahay u xoojinaynaa waa cadam mumaahala xaqa ilaahay meeshan ku jira iyo xaqu naasku xaqa ilahay baa xoog badan marka wuxuu lamid yahay ka saa'ir اlxuduud saa'ir xuduud bal xuduud waxaa la isku inay xaqullaahi tahay oo ummadda khiyaarkeeda iyo ra'yigeeda iyo talateeda iyo midnaan loo bandhigaynin wa huwa qowlu abi xaniifata wa axmeda fii riwaaya abu xaniifaasaa ku tegay madhab jumhur baa xoog badan sida xadulqadfiga wainamaa yajibu xad lqadf xadulqadfi goormu waajiba idaa kaana almaqduufu muxsanan ay cafiifan nin guursada ma wa laga ad wa nin cafiif o dhowrsoon oon zinaysanin wa huwa almuslim alxur waa muslimka xurka ah alxur alcafiifu dhowrsan oo muslim la gela hadii gaal hadii la qadfi meesha waa ka baxday gaalada haddaad gaadiso ood wax kasta ku sheegto muxuu ahay xadulqadfi malihi laakiin waa lagu edbin karaa xadgudubka joois waa lagu odhan karaa alxuri baa la yidhi addoon haddii la qadfo xadulqadfi ruuxii qadfe laga oofin mahaya fi dunya man qadafa mamluukahu bizina uqiima calayhi xaddu lqadfi yowma alqiyaama in lam yakun mima qaal haddaad fi saxiix lbukhari wa muslim haddaad addoonkaada tirada zaani baa tahay aakharaha lagaa oofinaya xadulqadfiba lagaa oofin haddii addoonka uusan zaani ahayn oo nabigkii adduunka awe nabigkii adduunka waa ka leexday bimacnaa addoommada waxaa ku badan muxuu ahay dhaqan xumadaa ku badan cifadoodii baa dareen ku jira iyo muxuu ahay tuhmaa gashay haddaba marka waayahay xuduuddana waxaanu isku idrow lxuduuda hee bishubahaad nin xuro muslim ah addoonu qadfay oo insaaxidiisu beri ahayn oy tuhan badan yaallaan muxuu ahaaye asaga xadulqadfi oga ofin mayno laakiin qiyaamo oo ilahay wax kasta bannaanka keenaha yowma tubla saraa'ir maalinkaasa la kala baxaya alcafiifu shardi wey hadduu xumaan iyo fujuur lagu ogyahay falaa xad wa ama almashhuur ninka ku caanbaxay bilfujuuri eh, eh, muxuu ahay xumaan baa lagu ogaaday asagoo zinaysan ba yaan la arkay laakiin ummaddoo dhan baa wax isku waafa ninkan inun xun yahay oo habeenka laabiha taagan yahay oo gabdhaha la daba wareego falaa xadda calaa qaadifi ninka asagu qadfay xad ma saaro wakadalika alkaafiru wاlraqiiqu laakin yucazaru lqaadifu raqiiqa addoommada iyo gaalka iyo ninkii qadfayna waa la mid laakiin in la tacziiraa bannaan wa hada fii kayri zawj xadkaanu ka hadlaynay xadulqadfiga qaabkaan u dhignay waa waxaan zawj ku saabsanayn id laa xaajata bihi ila alqadfi wain kaana saadiqa asagu fii kayri zawj wey zawjku asagu weli ma kala maqannahay zawjka idin qoran miya hay macnaha guud baan wada soconna wahada fi kayri zawji laa xaajata bihi zawjka wax baahi ah oo haysa ma jirtaba ila lqadfi wain kaana saadiqan runba ha sheegee zawjku maxaa ku wata bui asag in wax qadfo waaba xaaskiisi moogta ceebtaasay kusoo noqon hawla hawluu geli karaaba ma ah lianna allaha subxaanahu wa tacaala yaquul ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliiman fi dunya walaaakhira wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun dadkaasi waa in meel la saaro kuwa jecel inay faaxishadu iyo ceebuhu iyo cambaarayntu iyo zinadu ay ku faafto kuwa allihii rasuulka rumeeyey aakhirihi adduunba cadaab bay leeyihiin ayib ilaahayna waa ogyahay maslaxadiisa maslaxadiinna iyo diintiinnaba idinkuna ma ogdin faama zawj waa yahay fa innahu yajuusu lahu an yaqdifa almar'ata waxaa u bannaan zawjku inuu qadfo xaaskiisa kuwa kale uma bannaanayn xataa haddaad ku aragta inaad qeebto ma bannaanayd ood inaad asturtay ahayd allahuma inuu ruuxu mustahtir yahay mooye inaad asturtoo qarisaha fiican ruuxa mxuu ajnabiga kaa ah haddaadan xumaan kale ku ogeyn adugu oo ninka dhibkiisa uusan badanin ilan eh, lianna alasla eh, fi ahli lmacaasi wa assatur in la asturaa asal ah in dhibkooda uu xadgudbo oo sadacleeyaba mooye fa zawju fa yajuusu lahu an yaqdifa almar'ata idaa zanad markay zinaysato walam taxbil ama taxbal aysan uuraysanin min azina haddaysan zina ka uraysan way u bannaan tahay buui fain xabilat minhu wawaladad facalayhi an yakdifaha wayanfiya waladaha hadday markaa uraysato ilmo qaado waaba markaas qasab bay noqonaysa waa qasab weeye oo ilmo dhasha zina ah fa calayhi markaa waxaa waajib ku ah waa an yakdifaha kii hore bannaanayd bay ahayd mid bannaan bay haddana waa waajib wayanfiya walada ilmaheenu iska takoraa waajib ah lianlaa yaltaxiqa suusan u haleelin bihi asaga man laysa minhu ilma aan adan dhalin baa kugu abtirsan oo muxuu ahay caruur gabdhahaadiibu wuxuu ka dhigan muxuu ahay maxram oo haweenkaadiibuu ka dhigan maxram <clears throat> halis wey wayasiru daa raximin mid raximuu noqon hayaa liaqaaribihi wa maxrama linisaa'ihi gabdhaha ay hooyadii dhashay asago maxram buu u yahay dee hooyadii zinaysata maxram buu noqonaya calaa khilaafi fi masala lakin hadda waxaa laga hadlayaa aqaaribtaadii adiga hooyadaa ah walaashaa eedadaa xaaskaada kale ajnabi buu ka yahay dadkan waxay u haystaa in adugu dhashay oo maxram u yahay marka balaayaa meesha ka soo bixi dayuusnimaa ku jirta fa qadafaha fa ima an tuqira hiya bizina wa ima an tunkir waa hawl adag weeye waa hawl adag haweenaydu marka aysan intay zinaysato aysan muxuu wax ilmaa ah meesha uusan ka soo bixin wax ilmaa ah uusan imanin iyo uur ah ilahay bay u tabanka subxaanahu wa tacaala waxna way astur way qarin laakiin meesha ilmaha hadduu yimaado oo ninku uusan ilin zina ay ku dhashay waxaa loo badan yahay inay sheegto hawsha caddayso leanna xuquuq kalaa ka ratibmaysa balaayo kalaa ka dhalanaysa asilaa lagu weydiinayo badan wey markaad yurub galbeed qabto lagu weydiinayo wey wadaadow hee gogoldhaaf baan sameeyey ninkayguna ma ogeyn haddana waan ka toobadkeenay hawshii ilmaa ku dhashay maxaan sameeyey odayguna ma oge su-aala kuu yaalla wey tafsiil baa ku jira meesha dee awlaad yimaadaan laabudda min bayaan lianna fiihi xuquuqan kaiira axkaam baa ka dhalan mafaasid badan baa ka dhalan facshirankeeda waxyaaba ka daran baa ka imanaya laakiin marka intay sinaysato ilaahay asturo subxaanahu wa tacaala meeshaasna awlaad aysan imanin waxaan leenahay is astur waxbana ha sheegi mar dambana ha u noqona allah ad alay maaan faidaa qadafahaa fa ima <clears throat> an tuqira hiya bizinaa mir un way hadduu qadfo laba mid un way inay zinada qirato wa ima an tunkir fain ankarad hadday diiddo falahu an yulaacinahaa hadday inkirto maya adaa zinaystay balaaya kugu dhacday bay ku tiri kama dakara allahu tacaala fi lkitaabi wadukira fi sunna walow kaana alqaadifu cabdan ninka wax qadfay hadduu addoon yahay fa calayhi nisfu xaddi lxuri midka xorka ah xadkiisa niskii baa saaran afartan baa lagu dhufanhayaa ilan fajldu min amaaniina jalda la isku ogaaya afartan baa ku dhici wa fii jaldi الzina washurbi khamradana haddaan xorka labaatan ku dhufan afartan ku dhufanno asagoo labaatan ku dhufanayna haddaanu sideetan ku dhufanno xorkana asna waxaan ku dhufanaynaa afartan zinadana waa sidoo kale konton baa ku dhici marka la gaaro rajmi baa soo hadhay xataa rajmiga waxaa loo bedelaya jaldi cinda aljumhuur oo addoon lama rajmiyoay leeyihiin maxaa yeelay asagoo nisma galo nis ma galo nimanna waxay leeyiin mey waxaa waa la rajminhayaa wixii tiraya cadad leh unbaa la nisayn waxaan laga qaanfacalayna nismu maa cala almuxsanaat kan isagu nis ma galo nis hadduusan gelin oo xadkii loogu talagalay tansiifka meesha uusan ka suurageli karin tansiifka asalaha loo noqday wadaadaa leh rag yar oo daahiriyada abu thorn waxay leeyiin meye dhagax baa lagu dilahaya wixii nisan nisayn kara ma nisaynana wixii kale ummaddu raacahaya wadaadana halkaasay barahaya lianna allaha tacaala qaala fi limaay ilaahay addoommada wuxuu ka yidhi dhadiga ah facalayhina nisu maa cala almuxsanaat ay cala almutazawijaati alcafiifaati alxaraa'ir oo min alcadaabi jali mxuu ahay xuduud ah waida kaana alwaajibu alqatlu aw alqaطcu lilyad fainahu laa yunsafu laa yunasaf cafwan laa yunasaf haddii waxa waajiba uu dil yahay sida rajmigii aw ilqaطcu lilyad ama gacayn la gooyo ay tahay fa innahu laa yunasabu lama niseeyo ee isagoo buuxa lagaa oofinhayaa bimacnaa addoonkii waxbuu xaday qadculyad baa waajibay dhihi ma nisfulkafaha laga gooyo halkaas in la iska goyn jira ma og intaa laga jara faraha odhan mayno halkaan ba kici ayib dil baa waajibay oo rajmi wixii la mid ah waxaan lena dhagax baa lagugu dilhayaa khilaaf yarna ku jira <clears throat> oo aanu tilmaanay faslun wa min alxuquuqi xuquuqda waxaa ka mid weli ma iga maqantihin muse haddaan soo gaadhin wa min alxuquuqi waxaa ka mid a ah alabdaac baa ka mid a ah. abdaacda ayaa ka mid ah xubinaha taranka iyo yani furuujta loo jeedaay falwaajib alxukmu bayna azawjayni bima amara allahu tacaala bihi min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsan axkaamtu u cuslayd ba sheekhu qaybta dambe geliyey maxaa jira kitabka waa gebagebo dowladdii buu sheekhu soo dhisay qaabkii loo agaasinay hadda waa xukumki wey iyo kala ummadda inay kala daaqdo oo dhanheeda kala cabto oy kala degto wey buu hadda rabaa marka u dambaysana fasla suuruu ku khatimi doonaa ay gunaadka sheekh waa urunhaya hawsha falwaajibu waxaa weeyaan alxukm bayna azawjayni bima amara allahu tacaala bihi labada isqabaaye guryihii iyo xeerar waxaa laga hadlaya mxuu ahay alusra ijtimaaciya laga hadlayahay alusra zawjiya waa in xukumka ilaahay lagu maamulo min imsaakin bimacruuf si wanaagsan gabadha in loo dhaqdo loo haysto aw tasriixin biixsaan ama si wanaagsan loo sii daayo dhaqasho wanaagsan ama dhigid wanaagsan wa calayha gabadha waxaa saaran taacatu zawjka inay adeecdo waxaa kaloo saaran wa xifdu lgeyb iyo markuu maqan yahay inay ilaaliso guryihiisi iyo gogasheeda iyo nafteedaba ilaaliso fii nafsiha nafteeda iyo wa maali hantidiisaba kamaa amara allahu tacaala wayajibu waxaa ku waajibi calaa kulli min azawjayn labada isqabta mid kasta waxaa saaran an yu inuu u guto ilal aakhiri sayga kale xuquuqahu biibi nafsin xuquuqdiisii si wanaagsan oo mxuu ahaayey qalbisami leh wansharaaxi sida xabad furaan leh laab furaan leh ma aha in laba cadow nin iyo xaaskii colna ma aha nabadna ma aha hawshaa socon mayso ayb reer galbeed yani waxba kama jiraan kuwaas fa ama almar'atu fa alayha falahaa calayhi xaqun fii maali haweenaydaan usoo degne xaq bay ku leedahay ninkeeda maalkiisa walahaa xaqun fii badanihi gankiisiiy jirkiisna xaq bay ku leedahay galmo iyo marashay masruuf bay ku leedahay wey fa ama almaalu maalka laga rabo soo ma aha fasadaqu meher bay ku leedahay wاnafaqatu bilmacruuf biil wanaagsan bay ku leedahay fain kaana asadaqu xaalan meherku hadduu yahy meher xaalla ah oo ballan qaada inaad bixiso bacd alcaqd iyo marka lagu aqal keenaba wa huwa aladii yusama waa meherka lagu magacaabo almuqadam baa la yidhahdaa muqadam ayb waa meher hormaris ah oo kaash oon ma jirtaba fatastaxiqu waxay mudan zawjadu muaalabatahu meherka inay dalbato bihi muaalabatahu bihi bizawj aw muaalabata zawji bihi bilmahar qabla dukuul intuusan u galmoonin ka hor wa ama almuajalu meherka dib loo dhigay asagu ilaa ajalin musami muddo la magacaabay dib loogu dhigay ee tiri meherkas waa ah, meeq laba kun oo doolar kunna haddii intaan la aqalgelin baan bixin hayaa kunna waxaan bixin hayaa afar sano kadib ayb wa huwa aladii tusamiihi الnaasu waa midkay dadku u yaqaanaan almuahar yani markaad wax sharxayso weeye ama acraabta iyo dhaqanka dadku inaad la socoto wey hadda meher la qaybo shuu ka hadlaya muahar iyo loo yaq muqadim loo kala yaqaano waa curfiga ummadda ay fahmi kareen wey horumaris qad jarad waxay ku daraasatay buu ihi caadat lbawaahil nimanka reer baahil la waa qabiil min qabail carab hada zaman xilliga marayno bian yatasawaju almar'ata haweeneed inay ku guursadaan mahrin muqadamin wa qoyska ama dadka qaarkood waxay dhaqan u yeesheen buuhi gabadha meherka in laba loo qaybay meher hormaris ah iyo mid muxuu ahaayey asagu daahayo dib loo dhigahayo sunnaduna waxaaba weeyaba gabadha intaan u galmoonin wuxuun meher in la hormariyaa fiican bacda min min asadaaq in la hormari waa fiicanta waana sunna nabiguna sidaas u yeeshay salawatu waslam aleyh <clears throat> wayashtarita inay shardiyaan baa dhaqan u noqday buu hi calaa dalika ka asaga meher qayb ka mid ah in la hormariya qaybna ah dib loo dhigo qabla alcaqdi cinda alkhidbati haaliban gabadha marka la doonahayo bay odhanhayaan gabadha meerkeedu intaasu noqon doonaa waxaan lagaa rabay hebel oo la soco ka fiirso meerka qaybka inaad hormariso way sii sheegahayaanba cinda alkhidba intay doonad way caqdi usan dhicin gabadhin inaan nasiisaan baan doonaynaa meerkeeduna intaasu noqon haya waa qayb baa la hormarin haya dhaqankeenu saas u aha la socda caqdigu waa dambeeya hawlahaasi waa hawlaha qabailkaa sameeyaan buu sheekhu yidhi uma idaa caqadu nikaaxa markay ridaanu caqdigu dhaco samaw ljamiica wa aطlaquu meerkao dhan bay wada sheegahayaan saddexdii kun oo doolar bay kor ka qaban hayaan muddana u qaban mahayaan laakiin horaan baa lasoo wada hadlay doonitaankii baa lagu wada hadlay meerku inuu intaa yahay qayb ay hormaris qaybna ay mu'ahara tahay waa laga soo wada hadlay laakiin markuu sheekhu meherinhayo waxaa la sheekh hebel khudbe oo jeedig muxuu ah khudbat ulxaaja wiilkana gabadha ku meheri meherkuna waa intaas laakiin hoosta la iska ogyahay hawshaasay sameeyaan buu sheekhu yidhi walam yatacaradu u banbixi maayaan lilafdi muqadamin walaa muahar lafdigaa sheegi mahayaan buui haddaba waay meerkii shardiga hore mutaqadimka ahaa cala alcaqdi ma saraayanaya ma saamaynaya caqdiga muaharka ah ha tii baa sheekhu hadlaya wa shardu lmutaqadimi faa'ido kale wey ibnu waa iska bad weeye wa shardu lmutaqadimi cala alcuquud shardiga cuquudda ka horeeya bimansilati shardi lmuqaarin shardi la xidhiidhsayba lxukm yahay cinda caamati salaf salafku siday ama kulligood bay qabaan wa huwa almashhuuru min qawmi maaliki min qowli maalikin waaxmada waayriha iyo wahayrihima waa ku fiican lahdaadi waana sida mashhuurka ka ah min qowli maalikin wa axmed axmed iyo maalik madaahibtooda ama hayra madahib axmed waa maalik sidaa caanka ka away ah wa calayhi yadulu lkitaabu wasunna shardigii horen kusoo heshiinay shardi muqaawama lamid yahay sidii horean kusoo heshina lagaa rabaa inaad meerkii qaybna hormariso qaybna aad xilligii aad ku ballanta aad bixiso wa idaa calaa muqadamin waa muahar hadduu haweeneyda ku guursado muxuu ahaayey meer hormaris leh iyo qayb muxuu dib loo dhigahayo walam yusami ajalan madal aan la sheegin qaybta muaharada ah aan madal loo sheegin ama qaybta muqadamada aan xilli mucayan loo sheegin maxaa waajibi faqad ikhtalafa alfuqahaau fii sixati hadihi tasmiya leanna waa muahar aan madal lahayn jahaala gashay meesha waa taqdiim aan madan lahayn asaguna jahaala gashay tasmiyadaasi iyo shardigaa ma asaxaya mise maya ila kii hore waa ka bedela wuxuu ku soo yidhi ilaa ajli musaman buu kii hore ahaa wa akharu salafi calaa sixatiha hadihi ljahaala waa jahaala yuktafar ayib aan dhib lahayn waxaan lagu xambaaraya curfiga lagu xadaynayo lianna maa yuqaabiluha min almanfacati laysa bimuajalin ilaa ajalin musamaa meherkan muaharka iyo kan muqadamka waxa ka soo horjeeda waa gabadha farjigeeda wey istimtaaceeda wey inaad u galmootood reeraysato wey lianna maa yuqaabiluha min almanfacati laysa ma aha adugu waxaad hormarsatay xalay baad jajabsatay waxaad dhamaysatay ducadii baa naga dhamaatay baaraka allahu lakuma adduunka o dhan marka indhahadii baa toosan muxuu ahaayey culayskii baa kaa degay waa adigaa ilbal maxaa kaa maqan marka adna wixii baa lagaa rabaa wey laysa bimuajarin ilaa ajli musaman bikhilaafi almanfacati fi lijaara laakiin almanfaca fi lijaara tan way ka duwanta almanfaca fi ijaara iyadu muajalkeedu muajal buu noqonaya maxaa yeele manfacadii gurigaa kalisay weli maadaad oobsanin markaad oobsato kadib bay lacagtu waajibi laakiin meelku waa ka duwan yahay gabadha la aqal gashayba manfacadii heshayba wix iska keen wey may xilli aan la magacaabin bay noqon doonta socon mayso warka asaga ah marka hore baad waha yeelin shardiga ha gelin hadday laakiin aad gasho waad bixinaysaa lianna manfacadii waad hormarsatay masalo masalo guri kara ma eh guri keliisu way dambaysaa manfacadaad dambaysa markaad oofsatun baa lagaa qaadahaya saa darteed dadku aysan ogolayn lacagta hormaris weye war markay dhamaato aan bixina kuleeyihi leanna manfacadii lama arageen mogta uma tanaasacu waxay isku murmeen fuqahadu mataa yaxilu lmuajal meerkii horumarkiisaa garanaya kii dib loo dhigay goormuu xalaalloobi bimacna oo waajibi oo waxaa noqon in la bixiy ay mataa yatacayan faqaala kaiiru minhum aw akaruhum in badan oo fuqada ka mid ama badankood waxay yidhaahdeen yaxillu meherkaasi meherku waa saddex qaybood waa laba qaybood meher waa meherad adugu tiri muxuu ahay waxaan bixinhayaa gabadha markaan la aqalgabo waxaan bixinhayaa berrito waxaan bixin intaas waa lagaa rabaa xilligaad ballan qaaday waa laazim inaad bixiso wey waa la idlaaqay waxa madaal iyo muddo looma yeelin asagu waxaa weeye xilligaad untaad bixin kartaa ayaduna waxay xaq u leedahay inay muxuaha ku weydiisato waa u banaantahay tahay laakiin in lagu xidhay in lagu dhib xaq oma laha laakiin kaas iska mutlaqa ahaa ama mucajalkaha wuxuu caynoobi markaad gabadha furto xaalu noqonaya yatacayan waa dhimatay yatacayan asagoon laga bixinin xoolahaadii aad ka dhimatay abadan la dhaxli maayo dayn weey tiibu sheekhu ka hadlaya uma tanaazacu mata yaxilu almuajal faqaala kaiiru minhum aw akarhum yaxilu wuxuu caynoobi in la bixiyo idaa tafaraqaa bimowtin aw talaaqin wa naxwi ka fasqin ayib fasakhaasoo min jihatika ka yimid laa min jihatiha shardi wey wa hada madhabu axmeda wagayrihi wey haddaad dhimato oo aad kala tagtaan bitalaaqin aw bifaskin aw bimowtin fardu buu noqday in la bixi meerki wa calaa sa haddaynu qabsanay bun ku madhabka asaga falaa yastaxiqu caamatu nisaai hadi alasmaan haweenka xiliyahan jooga buu sheekhu badankood ama kulligood ma mudan hayaan xaqna ooma laha muطaalabata الزawji bilmu'ahari min asadaq sax wey haweenka soomaalida la mehersado xaq ooma laha inay yidhaahdaan meherkii soo hormariya leanno shardi hore mutaqadimana ma jirin mid muqaarinana ma jirin oo caqdiga markuu dhacay aad qabsatay gabadha maxaad ku heshiiseen shan kun oo dollar baan ku heshiinay laba kun saddex kun kiilo dahaba warkaasaan maqlay bal kiilo dahab yaa bixin karaa laakiin waa lagu mersaan maqlahaye kiila dahaba boqol garam wax noocaasa haye waa la faataxa marta lagu kala teg waa cunay idan markii saa loo kala tegay meerkayga keen xaq umay lah leanna meerku ma ahayn muqadam shaadana ma jirin waa muajal wuxuuna caynoobaa cinda alfiraaq muxua waa cinda almowt iyo wixii lamid laakin ah. laakiin beryahan dambe la soxaad wadaadaha qaarkood markay kugu meherin hayaan wa mahru waa kada wa kada walahal mutaalabatu minka mataashaada dheh diid intaas iska ilaali khatar wey wadaadaha lafdi waxay ku daraan markay kugu meherin hayaan gabadha heble hebela ah, waa meherkooda waa intaas iyo intaas waxaana kugu meheray biwakaalati waliha iyaaya ayib wamahar waa mi-ataa dolar aw alfaa dolar walahal mutaalabatu minka mataa shaaad waxayna xaq u leedahay inay ku weydiisato meherkeeda markay doonto maya dhayac sheekh intan ukaadi intaan khatar wey maog tahay shardiga haddaad ogolaato saacdaska kugu dhegi kartaa hoteelka adoon ka bixin oon welimada la dhamaysanin oon raggu ka deenin bay cubada ku budi kartaa yaan lagugu dagin iska lematashaad baa la yidhi <laughs> iska ilaali hawshaa waliba qolyaha xeraha yaa u daran qolyahan wahaabiyada howlaha shuqulku ma laha mataashaad iyo waxaa la soo boodo qolyahan xerta ee meelaha ka soo akriya xogow ee eh, eh, qoran jira xataa wax loo meheriyay kitab dhan la qorto wey illa intaasa lagu shaqaysan jiray nacfiga baa galay waa tahay xataa yatafaaraqa ilaa ay kala tagaan meerku cayniloobi maayo wahuwa wa hada huwa sawaab sheekhu wuxuu ku yuri saasaana sawaab ah fa ina arajula ninka zawjka ah lam yadkhul gabadha uguma galmoonin ama caqdiga kuma gelin calaa anahu xaalun calayh bimansilati lmuqadam kumuusan gelin meerka muajalka ah marka anugu aan aqbalahaya ama aan yeelahayay shardi kuma gelin inaan wix bixiyo ah ayib si deg deg ah wa bimansilati ma yaxilu min alaymaani walujuur wabimansilati maa yaxil sida wixii xalaalooba kale un yahayna kumuusan gelin min alaymaani dhaara ah iyo wal ujuura muxuu ahaaye kirooyin ah midna ma ahayn wuxuu kirooyinna ma aha aymaanna ma aha walalmar'atu haweenayduna ilan dhaartu markaad dhaarato goormay xalaalowdaa waxay xalaaloobi markaad waxay ku dhacdo kafaaro gorbay kugu waajibi idaa xanadta haddaad xinti ku dhacdo dhaarti jebisa haa xallad gabadha waad u galmootay xallad maho dhihi mayno isku baab ma aha wuxuu al aymaan kafaarad ka laazima iyo ujuurta <clears throat> manfacada manfacada ujuurta ka laazimta isku baab ma iyo meerku isku baab maaha shard unbuu ku xalaalooba oo cayn ku noqdaa ama bimowtin aw firaaqin aw talaq sheekhu waa kuu shashaay waa kaa dhigdhigay jazahu llah khayr walalmar'atu <clears throat> haweenayduna idna laguma guursanin aydan dakhalat calaa annaha tataqaadaa maa kaana laha xaala min almuqadami walthamani walujrati wa inamaa tataqaadaahu xaaliyan cinda mudaarat arajuli ligaradin faasidin wuxuu hi haweenayduna ayaduna hawsha kumaysa soogelin buuhi annaha tataqada inay qaadanayso oy goosan maa kaana laha xaalan min almuqadam waxa ay lahaydii meher aha asagoo xaalla oo la hormariyey inay qaadanaa hawsha kumaysa gelin buuhi iyo wathamani walujra inay lacag iyo ujra iyo kala qaadaan meesha kumaysan imanin wa inamaa tataqada xaaliyan asagoo laazimo cayna ah, waxay meerka gabadhu qaadan cinda mudaarati rajul ninku markuu dhibo ninkiibaa gabadha rafaadiyey mar wan ifura ku tala u doonahaya xadgudub buu sameeyey isu bedelaya liqaradin faasin dan khaas oo uu leeyahay iyo muraad xun oo u leyahay buusaa u yeelay yuriidu wuxuu doonaya yafcalu inu sameey arad xun oo uu doonaya inuu sameeyo ifurniyo dan xun buu doonaya oo soo wataay aw litukhliihi ilaa talaaqiha ama inay ku qasabto inuu furo buu doonahayaa oy marka ay khaali yeesho ka tagto aw ilaa manci min nafsi ama wuxuu raba inu ku cada inay isu diido ayb ayadu naajiso noqoto aw an tadhaba xayu shaaad buu rabaa ama inay aad aadda meeshay doonayso ayb <clears throat> sheekhu marka wuxuu yihi waa yahay wa akharu diraari lxaasil dhibaatooyinka maanta dhacay isdhibka dhexmara zawjeenka adduunka maanta ka dhacmay nikaaxi min jahad wuxuu ka yimaadaa takahur اlmarأati min amutaalabati bilmuahari min asadaq dhibku halkaas ku yimaadaab curfii sheekhu xilligaa jiray buu ka hadlaaya inagu haweenyd haweeneyda soomaaliyeed mugta meer isiiba odhan maysay haddii loo hormariya dareen bayba qaadiba in la furahaya moodiba waadba wuxuu iga sheekeeyey xilliu xoogo yaroo lacaga helay buu islaantii meerkadi siiyey buu ku wareejiyey intuu u qaaday buu meherkada waaka reer dhaqo khayr weeye wuu iska baxay uu shaqo tegey habeenkan ku soo islanta waa maqan tahayba laba wiiloo dhashay iyo gabadh yaroo markaa umulay ku ahayd bay qaadatay reerkoodi aabeed ba aadtay maxaa jira reerkii u wacay aggee joogto haddee waan tagay maxaa jira waraaqdii ii keen haddee kolley adiga saaka ordahaye saakaad ordaysay waraaqdiinu ii keen intaan isijiidi lahayn iyo hadal iyo waxba tartartay kula tegaynahay ceebayn marada iska keen waraaqdu maxay ahayd so adiga saaka meerkaygiisiiye ma gar baasha tagtay iyo celin wuu joogaa nairobi wuu joogaa tayib marka curfigiisi buu sheeku ka hadlahaya wuxuu leey dhibka u badan dhexmara dadka isqabaay wuxuu ka yimaada haweeneedu in badan inay soo celisay markay hadlaysiiyo min min jihati takasuri lmara haweenedu inay badiso min almuaalabati bilmuahar min asadaq waman ta'amal axwaal annaas dadka xaaladahooda iyo waaqicoo ninka in badan dhugto oo fiiriya calima wuxuu ogaan buuhi maa fi dalika min alfasaad waxa fasaada arrintaa ku jira aladii fasaadkooda laa ta'tii bihi siyaasatu caaqilin oo nin caaqil ah siyaasadda aysan la imanin ruux caaqil oo dhugla wax garanaya ummadda waxaas hore sharci ogama dhiga buur fadlan iska badaya can sharicat alislaam in meherka gabadha marka la meheriyaba wuxuu noqonaya xaaloo noqona waa yatacayan sharcigu ma qaba buur yatacayanu bishardin wa ima haya bifiraaqin ka mowtin wa talaaqin wa fasqin halkaasuu sheekh ku khulaasay intaa wixii khilaafa buuhi doqonna xataa siyasad kama dhigta bu shekh buui iska daa sharcada islaamka nin doqona wax kuma maamula buuhi iska badaa islaam iyo diin wanaagsan oo ilahay soo dejiyey xataa tunkirhu lcaamatu biibaaciha xataa caamada inkiri buu i in meherka muaharka ama muajalka ah la yidhahdo wuu caynoobayaa wuxuuna ku xidhan yahay mualaabatu lmara markay doonto caamada baan ogolen buui ma shardi baan isu ogeyn ba maya miyaan kufurahayn kala tegaynaa maya haddi xagee u socotaa caamadaam yeelaynin ayb laa siyama waxaaba sii sheekhu sii daran buuhi idaa udiifa ilaa dalika qabuulu qowliha fii cadami qabdi nafaqati maca cadami sakniha aw sukniha fii manilati masalo kale ayuu galay oo dhib badan dhibaatooyinka maanta dhace reeraha beri waxaa ka mid a ah in la yidhahda biilka iyo marashada masruufka in ay qaadato inay saqaan alqowlu qowluha haweeneyda konton sana kula joogteed qabtay hadday dacwo soo gudbto qadaa'iya ay u tagta qaada o tirahda kontonskaasana la noolaa silac iyo rafaad baan ku noolaa iyo tugsi iyo baryo iyo qaraabo mayn weligii biil ima siinin marasho masruufna kama helin qaadi wuxuu xukumayaa khamsiina caaman waxay lahayd buu ku xukumaya لأن الqول qwlha wey ولأن الأصل cadم الإنفاq وcadaم عطاaئha niman badan ba umada ku aafiyey reer shaam ah qudaad ah waan siiyey makhraati keen haddee ma bil bilcaan raasisa ma haduu keeni kartaa waay adugu nin reerkii wuxuu siiyo miyaad cadayn u keeni kartaa waa adag tahay may haddaba hadday saa tahay reer iyo ninkii lama dhex kala galee isku kaya daaya wacaashiruuna bilmacruf aan ku jiraa maya ama bayino ama qowlkada la qaban hayaa marka reer badan ba saa ku dumay markaas weli waxay ka ratibeen haddii aad bixin weydo oo ninku uu qaniya ama gacanta wax ku hayo oo xoolihii labaatanka sana biirkay kugu qoraa aad bixin weydo waa lagu xidhahayaa intaad xidhan tahay bay haweenka qaarkood oo xunxun wareegi jireen oo ninkii doonan la seexan oo isinaysan odagana waa ka xidhan yahay markay danahee soo dhamaystir waa berri bilb kadib baan ka qaadana iisoo daaye carruurtaa u xiro waryaa anaguna hawley waan soo tuurtay war caddaada wey fasaadkaasa xilligiisi sheekhayaal uu ka hadlaaya dulankaas haweenkuna qaalib dhimbelahayn lama guursan karin ninkii haweeney furana dambe inu gursa waa ku adkayd tii la furan labtirkeed waa u dhammaatay soomaalidu ilahay ayagu u barakeeyey gabadha la fura markaasa suuq yeelataaba marka la furo markaaba ay suuq yeelanba oy garoobayn oy biixa ka laafiyoon oy cilaaman ah, waad garoobaynaysaa iyadaaba shaha laga shuban lashacaad meesha gabadha carabeed ma kala fur waa dhimatay waa kalmeyta waa u dhammaatay ninka carbida maanta jooga gabadhiisa in la furo waxaa u dhanta inay dhimato dib damba la mari maayo sayibo iyo garoob agtooda qiimo kama laha waa kelmayd kelmaydta wey isku baab ayib fiisilah hadaa kugu siin hayaan shan garoob hal isku kadara yada doonto hadaad adigu guususan karto laakiin gabadha iyada waxaa way dhimbelo wey ayib tiibu shawka laa waxaa sidan oo fasaad u dhacaya idaa udiifa ilaa dalik haddii arinta aynu soo sheegnay meerka loo idaafay oo lagu beeriyo masalka lagu daro ah qabuulu qawliha qawl zawja in la qabto la wax lagu dhiso fii cadami qabli nafaqa inaysan biil qaadanin maca sukniha baa fiican cadamida inay tahay aniga muqxama tahay fi lkhitaab baa ii muuqata oysan macnuhu ku fiicnayn maca sukniha fii manzilihi hamsiina sana ayadoo weliba la deganay ninkeeda konton sana la nool bay dhii wax nafaqa weligiima usinin walaysa lahaa jihatun macluumatu ilaa hu jiha kaloo nafaqaysa oo wax sun asagan lama yaqaan wayna nooshahay wanaxwu dalika buri sheekhu <clears throat> wanaxwu dalika min alaxkaami alati qad zalla bacdu alculamaai fiiha way faxasala minhum min tilka almazallati min ashari ma yunaafi shariica qudaadii buu gelhayay raggii mxuu ahay hawshaa la soo istaagay iyo wixii taas lamid oo axkaamta ay xukaamta qaarkood ku khaldameen culamada qaarkood buuri oo ay ku simbirracdeen simbiraxasho uu ka dhashay shar aan shareecadu aysan xamili karin masalada wuxuu ku faafahiyay sheekhu majmuucu lfataawa fasalkan oo dhan tafsiil dheer baa ku jira mujalladka soddon iyo afraad safxada toddobaatanaad ilaa safxada boqolaad buu ku faafahaya masale qayima weeye hala muraajaciyo wa ama nafaqatu intaas waa meherkii xoolihii ay kugu lahayd gabadha laga hadlahayay meher buu sheekhu ka soo hadlay wa ama anafaqatu fahiya bilmacruuf sida macruufka ee wanaagsan ee caadada ee dhaqanka fii dalika almakan meeshan joogno nairobi maxaa macruufka biilka u yara la bixiy waa maxay dadku waxaan leey dabaqad wey ninkii xoogu rabbi u kala furay waxaa laga rabaa inuu raashinkana guriga soo dhigo maalinkana muxuu ahay u yaraan shan boqol oo shan uu sugaan u bixiyo iyo kursaar u yaraan u yaraan wey ninku asaga dee reere sukuume iyo reere ugaali ah warkiis waa iska gooni wey tayib makaankaa lagu xisaabtani <clears throat> fi dalika almakaan fi dalika weliba xilligana waad qiimaynaysaa gabadhana waa la qiimayn cinda hada ha gabadhuma gabadha in ogaas ahaa mise ina laangaab laangaab dhalay weeye ayib mise waa gabadh royal family ka dhalatay oo sheekh dhalay oo nin ogaasa dhalay ama waa gabadh nin taajira dhaloo meel guri muxuu ahaaye nicmo iyo barwaaqo iyo ay taalla kusoo kortay mise waa gabadh shiid iyo faraamar kusoo kortay wey aan kala eegeynaa inaa ogaasada iyo gabadha sheekhu dhalay qiimaha badan mukara iyo gabadha shariifada ee ashraas u dhashay la ka qiimo badan yihiin ayib almuhim dadka noocaasi si goonaa bay leeyihin dadka korkubaab ma ah waaqaca la qiimeynaya gabadha shariifada dadka musqulaha xaaq oo gabaha ii baalash socon maysa hawshaa dee yeeli mayno waxaan leenahay juwakaali meelaha ka keen iyo mxuu ahay jaariyaed iyo kabarwa keen wahiya cinda jumhuuri اlfuqahaa'i ka abi xaniifata wa malik wa axmed laysat muqadaratan bisharci qadran walaa xadda sax wey nafaqada iyo biilka gabadho ay kugu leedahay ma qoran oo gabadha loo biil go-an mise wax curfigii caado u noqon haya oo sharciga usan qadarin wasawaab waa inaysan muqadaro ahayn curfiga iyo nolosha iyo xilliga aynu marayna loo celinaya laakiin maalin kasta mud bay kugu leeda hawle shaaficiyadu galaya shaaficiyada mogtahay waad abushaacd marta meele ma tahay ninka muxuu ahaayey mucsirka mud baa kullu yam laga rabaa ninka muusirka muddaan baa laga rabaa ama arbacatu amdaad ama saddex mud iyo badh ninka dhexdhexaadka ayagu waba garaan bay ka dhigeen raashiin bay qoreen qoritaankaas iyo garaamaadkaas meeshu askar ma ee eh askarga iyo qaxooti raashin lasin mesha ma jooge haweenay baa la dhaqahayaa wacaashiruuna bilmacruuf ayib liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira caleyhi risquh falyunfiq mima aataahu llah ilaahay curfi buu sheegay ee macruuf ee ma aha wax kala loo dhaqay taqdiirka joojiya laysad ma nafaqada muqadarata mid la garaamo garaacay ma aha bisharci laa qadaran xagga qadarkee la gaadhsiin oy dhan tahay laba kiilo shan kiilo afar kiilo walaa xaddan xadkan la wadi in leg baa la wadi ayib bal hiya macluumatun bicurfi nnaas tasiidu way kordhaa wa waa is dhintaa bixasabi xaali zawj kolba ninka wax qabee ee zawjka xaaladiisa xagga hodanka iyo tanaadka iyo faqriga iyo cidhiidhiga wa fi ictibaariha in nafaqada laga eego laga tixgeliya bixaali lmar'ati haweenayda xaaladeeda ma haweenay jasiime oo dheer oo u baahan saxanyo waaweynba uga xambanaysa ayib mise waa haweenay naxiifo xugu caana hadday heshay in yaroo muxua beriis ay taabata aan waxba dhaqaajin karinba mise waa mid akaalad a ah weeye ayib oo si rag wax cunaysa oo masaare oo kale ah mxuu aha almara almasriya azawja almasriya shan oo soomaali ba ila awoodta iska ilaali ayib ina hala so istaag hadhow haddii kale kuwa somaliya qaahira ka soo cararay ee maraykan orod ku tagaa noqonaysa khilaafun baa ku jira haweenka xaaladoodu ayib somalia ataa isku gobolla maaha miyaan galaa abusha hoos ma u ya intaan ku daayay la tahay ya ha u dhawaadin de khilaafan baa ku jira fii madhab axmed waayri xataa xaaladeeda ma la eegay aniga soo tilmaamay khilaaf baa ku jira wahal yajibu tamliiku lmar'ati dalik ma waajibayaa haweenaydu in nafaqada la mulkisiiyo u fiirso idcaam iyo tamliik farqiga udhexeeya raashinkoo bisilkeen isagoo cagina keen dabka halaa wada saarto reerku u yaalla waa biilka reerka war la garta wey hada huwa almacruuf laakiin jawan ka beego maanta waxaad leedahay kiilo barisa beego waa tamliig la wareega ama qadaadiic ku cun ama jimbid ama karsaday ku taalla tamliigu waxay caydhin ruuxa in la siiyo ola bilkaadu waa kiilo beriisa iyo konton shilin waarta maca salaama aduu ama ama kaydso aday ku taalla waa tamliig ama alicaam waa maxay wixii waaka inoo wada kariya waan wada leena aduguna khaas ma lihid ana reerkaa iskale waa dhaqankii reerka maca salaam intan waa sugadeeni intan waa keeni intan waa keeni hada hu curfiga wanaagsan hawsha kale waxa weeyaan midgaannimo wey ayib lakiin annaga shaaficiya tamliigan gala soco haata warka anagu tamliigu ku jira wahal yajibu mawaajibaya tamliiku lmari dalika nafaqada in la mulkisiiyo wa huwa aladii waa midka yusamaa lagu magacaabo alakl baa layihahdaa cinda alcurfi nnaas akli baa loo yaqaanaba sheekh la soco akliga ma bixiso biilki ma bixiso wey hadda biil baa la yihahda inagu afgaalaad lagu hadla waago maxa la ohan jiray masruuf waa carabi ayib waa carib aan habayna wey kaa carib aan habayna ano dhaanta ayib marasho iyo masruuf odhan jir marashaduna waa kiswadii masruufkuna waa nafaqadii kal oo kale fardigu waa markuu xaakim uu xukumo oo gooyo matalan gabadha waxaa lagu talay inaad si wanaagsan u dhaqdo waad isku fiicnaydeen waagii dambaad isku xumaateen buuqinni baa dhammaan waayey qaadli baan idin yeedhay maxkamad baa la tegey yafrid lahaa maa yakfiiha bilmacruuf buu qoraya yani markuu qaadli xukumo wuxuu noqonaya garaamaati buu noqonaya kaar buu noqonaya laakiin inta curfigu jiro waxaa saxiixa inaan la qadaray curfiga iyo xaaladaada iyo baahidaada unoqonaysa awooddaada dhaqaale laakiin markuu khilaaf yimaado oo adiguna halaagi weydo ayadna ay dulqadan way isku dhacdaan inta laisdili lahaa qaadigaa xukumaya maalin kasta gabadha waxay kugu leedahay iyada carruurteeda laba boqol oo cadiin ah kiilo bariisa intaasoo bura intaasoo baasta ah sonkor intaas calee intaasa daawo intaasa kugu leedahay maalin kasta bal markay suu xumaato qaadiga xadiiskii ka qaadanaysa marka dambe wasiirka maaliyadda meeshiisa la wareegiyo halkaas u tagaysa adugo ad ku dhacaysaan mot meel baad udhigaysa ama wakiil kale ka qadan intaan fardiga la gaadhin un dhib soo bixinaya isku xumaashaa laga hadlayaa kal fardi ay ka taqdiiri min jihati alqaadi buu sheekh ujeedaa amase yakfi waxaa ku filan tamkiinaha ah, tamkiinuha cafwan haweeneyda loo loo suurageliyo min alakli fi lmanzili kama jarad bihi acraafu nnaas wa caadaatihim qadiima waxadiisan hada huwa sabab madhabka dan sababa sheekh gabadhu in guriga iyo hanti la keeno loona suurogeliyo inay ku noolaan karto oo wixii loo baahanya la keeno baa fiican ee ma aha garaamkan oo qallan baad leedahay biilkada maanta waa ka waa kiilada beriiskii kale ogaada meesha danda la aagta ka waa tamliig fa fiihi qowlaani lilfuqahaa wathani qowlka dambe ee curfigaa loo noqon oo haweenaydu meelay ku noolaan karta in la geeyo wixii aad awoodi kartana aad bixiso baa saxiixa curfigan loo celiyo saasayna muslimiinta kusoo dhaqmeen hadda ka hor iyo xilligan joognaba ashbuhuma bاkitaabi wasunة fainahu lam yucraf buuri sheekhu lama garan laman haya lama oga buuri fii cahdi الslf imra'atun haweeney ma hayna buuri kaanat taأkul biاlfard haweeney lagu biili jiray oo lagu nafaqayn jiray ay taأkul hadda uu kuusoo sheego waa curfiga reesham nafaqadii wey ay tunfaqu biاlfard garaamo go-an oo eh, muxaa aan la dhaafi karin oo ninka laga qaadayo oo maalin kasta uu keenayo oo go-an haweenay biil ka dhigan jirtay fi curfi salaf ma jirinba wa huwa almacruufu aladii amara allahu bihi kana waa macruufka ilaahay sheegay in si wanaagsan oo qalbisami ah oo xilkasnimo ah wuxu maamusha laga raba taa waan garanay biilka dad bixin weyda ka war maalmaad safar ku maqnayd mudday gabadha kaa xanuunsatay nin baa waadhaweyd wuxuu yihi waan maqnaa anugu safar baan ku maqnaa islaantina xataa haddaan jooga maanan isticmaalin way xanuunsanayd laba bilood biilkeeda ma lagu lehay yadaa tiri laba bilood maqnayd iyo intaan xanuunsana bilka halkaa soo dhig oo su-aal timid wey taallo wey miskay ku taalla <clears throat> waاkhtalafuu waxay isku maandhaafeen aydan fuqahadu masalada waad ogaatay hal wajabat الnafaqaةu calى wajhi الsilati ka nafaqaة اlaqaarib am calى wajhi اlmucaawadati kaالsadaqi wاlujra muhim jiddan wa maslada yani biilka kugu waajibi iyo marashadii mas kugu waajibahaya ma calaa jihati almucaawada ay kugu waajibtay mise calaa jihati asila walcurf walmacruuf haddaad tidhahda calaa jihati almucaawada weeye maalinka sodon biil bixin waa lagaa rabaa waa deyn kugu maqan baabka hadan baab almubaadala walmucaawada wey oo biilkan iyo waxaan oo dhanba wuxuu ciwad ka yahay gabadha farjigeedii iyo galmadeedii iyo xaasnimadkeedii maalinkii baaqata lagugu leeyahay sanad dhan oo mxu ah waxba aadan haynin oo wax ku gugooyey sanadka markaad xoog hesha lagu xisaabinaya soo soc wixi o dhan qadde waa inaad qadhayso dayn baxdo haddaan dhahna waa calaa jihati sila aan dhahnana waxaa weeye markaad wax baad wax bixin dad waxba hayn laguguma lagugu qori maayo dayn lagugu qori ma jirto waad kala fahanteen bay ila tahay calaa qowleyn faalawalu qowlka hore ee odhanhayaay nafaqada dumarku iyo xaasasku waa calaa jihati almucaawada kaasadaaqi waalujra sida meherka iyo iyo kirada guryahoo kale qowl abi xaniifata wey wa axmed fi riwaayati can wathani cafan ka horaan rabaa ee silada ah silada wey silada qowlka hore silada ah calaa wajhi sila wa axmed iyo abu xaniifa qaba ayagaana saxan ayagaa saxan wathani qowl shaafici wa axmeda fi lmashhuuri canh wasawaabu qowl axnaafi wa axmedin fi riwaaya wey wa banow calaa dalika taana waxay ku dhiseen asalka khilaafka ah ma akhadka waa inaad ogaato waxay ku dhiseen buna anaha cala alqowl awal qowlka hore haddaan qabsanno oo inay sila tahay iyo qaraabo xidhiis iyo curfi iyo waajibaad gudanayso oo qudradaada ku xidhan iyo isdaacadaada waxay ku dhisan anahaa yani nafaqada tasqud waa dhacaysa bimudiyi zamaan sanadihii hore nafaqada kugu baaqatay bil kugu baaq laguma haysta hadda ayib idaa lam yafridhaa xaakimu nin qaadi hadduusan goynin oo garaam la qora aysan ahayn ilaa markaa cayn bay noqonaysaa walaa tastaxiqu mudan mayso cala hada alasl haweenaydu faskha alcaqdi biiscaari zawj biicsaari azawj zawjku hadduu saboolo faqiiro khaariqo kaco nafaqadii uu bixin waayey gabadha fasak ma dalban karto maxaa yl ana nafaqata kaanat waajibatan calaa wajhi silati wاlqaraaba ayib ma cala lmuxsiniina min sabiil wa cala haani qowlka labada odhanaya maya wa calaa jihati almucaawada kaasadaaqi wljri walujuur gabadh baad guursatay meherkeedaad bixin weyday maxaa u banaan alfasq lanna meerku waa ciwad can ilbudci wey guri baad gashay kiradaad bixin weyday maxaa bannaan fasakh marka haddaan calaa jihati mucaawada dhahno waxaa weeyaan wixii kugu baaqday soo socow wa calaa qowli haani laa tasqudu nafaqadu ma dhacdo bimudiyi zamani kalujrati wa tastaxiqu lfaskha bicajzihi canha inuu bixin waayay bay faskh ku mudanaysaa ka cajzi can ilwad haweeney baad gursatay waad u kici weydabaad dadkii baa kaa tegey quraan baa lagu saaray waxba alla kama aabaynin wareega cadaysi faracadda u tag muxuu ah ku wareegayso socon weyd xiniyihii baa dhawarka kugu dhagayba waxba kaasoo degi waa gabadhaha deeis ba aysa soo dooranin inay iska tagtay xaq u leedahay ay fasakhato soo ma wakadalika biimtinaaciha minhu inay iyadu ku diido oo tamkiin laga waayo fasak baa banaanay ala saxiix bisaxiix idan labadaa qowl baa ku muusan rajaxin sheekh labadaa qowl muusan kala rajaxin waxaadna moodaa inuu xoog badan yahay qowlka oranaya nafaqaة الزawjaati واlأزwاaج tajibu calى jihati الsila faskuna wuu banaanaan karaa ladraar buu u bananaan kara o adilo badan bay leedahay min asaxaabati والtaabiciin wa ama xaquha xaqu اlmarأati fi badaniha fi badani badani zawj fa shay-an inta yarta qacan ka siin in sha allah musaasa ama xaqha iyo jawaada bilahi tawfiq alamin wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray xuquuqdii zawjeynka usrada islaamka ahayd qaabkii loo maamuli lahaa iyo xuquuqda isku lahaayeen buu shalay sheekhu soo sharxay raxmat ullaahi tacaala caleyhi wa amaa xaquhaa fii badanihi fa shay-aan marka inay haweenaydu ninkeeda ay laba xaq ku leedahay xaq fii maalihi wa xaq fii badanihi xaqi maalka shalay buu sheekhu soo gabagabeeyey wa amaa xaquhaa fii badanihi fa shay-aan laba xaq bay ku leedahay jirkiisiiyo ruuxa ninka zawjkeeda ah midda koobaad alcishratu waalmutcatu wey dhaqan wanaag iyo waxaa weeyaan almutcatu iyo in gabadhi loo raaxeeyo bimacnaa la dhaqaaleeyo bxayثu low kana caajizا can اlwaطi low kana majbuuban istaxaqat اlfaskha cinda alculamaءi qaatiba wakadalika low kana ciniina calى khilaafin shaadin fiih sheekh wuxu uhi alcishra waa dhaqan wanaag in gabadhi si wanaagsan loo dhaqo iyo walmutca oo istimtaacii sheekh uu uga jeedo raxmat ullahi tacaala caleyh bxayثu melo low kana caajizan can اlwaط hadduu galmadii reerka uu gabo likownihi majmuucan matana uu go-an yahay waa la gooyey xubinka tarankaaba laga gooyey istaxaqad waxay mudanaysaa alfasha inay fasakhato cinda cinda alculamaa'i qaatiba culimmadoo dhanba maxaa yeelay qasadkii nikaax oo dhanba qayb ka mid oo muhiim a ah meesha laga waayey wa wakadalika sidoo kale low kaana ciniina hadduu ciniin yahay bimacnaa ninka ma go-ne uusan kacaynin haweeneydii gaari mahayo calaa khilaafin shaadin fiihi isagoo khilaaf shaada uu ku sugan yahay oo sabaabku waxaa weeye mudda la siinaya loo qaban issoo daawo issoo cilaaji baa la odhan sana aw sanatayn kadib haddii xal loo waayo uusan go-naaninbe gabadhu waa fasakhanaysa ama waa laga furahayaa walow aalaa minha hadduu ka dhaarta gabadhii wahwa an yaxlifa billaahi allaa yata'aha an yaxlifa billah alla inuu ku dhaarto wailaagu marka waa inuu alla ku dhaarto biannahu laa yata'uha inuusan u galmooyna mutlaqan gabi ahaanba aw muddatan ama muddo takuunu ahaanaysa agtara wax ka badan min arbacati ashhurin afar bilood ilaagu waa inuu gabadha ka dhaarto inuusan u galmoonin weligeed muusan agmaraynin ama muddo ka badan afar bilood fa innahaa bacda alilaa'i iyadu tastaxiqu waxay mudan alfurqata in la kala geeya inay ninkaas ka dhaartay hadi waxba aan ku falaynin biitifaaqi almuslimiin kamaa dala alqur'aanu alcadiimu fii qowlihi tacaala liladiina yu'luuna min nisaa'ihim ragga ka dhaaranaya dumarkooda waxaa u ahaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood inay kortaan oo intaasa loo muddo dheeraynhayaa fa in faa-u hadday soo noqdaan soomaha reerkood dhaqdaan dhib ma laha fa ina allaha kafuurun raxiim wa in cazamuu talaaqa hadday furitaan go-aansadaanna fa ina allaha samiicun caliim afar bilood markii la gaaro yuuqaf iqaaf baa lagu samayn imaa inaad gabadha u noqotood u galmootod daqato iyo inaad dhigto wax u dhexeeya maa leeyahay labadaa go-aan baa meesha taalla laakina akharahum akhara alculamaa fuqahada badankood yaquuluuna waxay leeyihiin idaa madad arbacatu ashhurin afar bilood hadday dabada jeediso tagto dhammaato fa ima an yumakina gabadhii inuu u suurgeliyo dhaqan wanaagsan wa ima an yualiqa labada mid un weeye ama furi ama dhaqan tamkiinkana tamkiinkii jamaaca iyo gogoshii baa loo jeedaa iyo dhaqanka wanaagsanaa wa minhum fuqahada waxaa ka mid a man yaquul culumo qabtaa ka mid a bal yaqacu talaaqu talaaq waaba dhacahayaa bimudiyi arbacati ashhurin afar biloodba hadday tagaan lagaaba sugi maayo fur iyo dhig iyo dhaqamidnaa ma jir horey ka fakanaysa si otomaatig ah bay dalqada u dhacayaan bay culamada qaarkood qabaan khilaafkaas horaana wejka horaana xoog badan idaa lam yafia minha haduusan ka noqonin iilaagii iyo dhaartii ama xalifkii taasi waa mutcadi wey wاlcishratu alatii hiya alqasmu ibtidaءa walmutcatu alatii hiya alwad mutca haddii la yihahdo wadi baan oga jeednaa bushi cishraduna wa alqasm habeen bariga waa habeen dhaxa gabadha in lala sexdo mabiidka loo jeedaa waalcushratu dhaqan wanaaggu alatii hiya alqasmu qaybinta gabadha gurigeeda la yimaado lala seexdo oo habeenkeeda la siiyo ibtidaa'an bilowga horeba iyo walmutcatu alatii hiya alwatu waajibun caleyh gabadha inuu la baryo la seexdo una galmoodo waa waajib weeye <clears throat> allahuma ayadu xaqa inay ka tanaasul mabiidka ay ka tanaasusha mooye kamaa dalla calayhi alkitaabu wasunnatu waalusuul usuusha islaamka iyo qawaaciddiisa sharciga iyo sunnada nabi maxamed ee kitaabku saasay tuseen bal huwa wadcigu iyo cishradaani maqsuudu nikaaxi guurka waxa looga gol leeyahay weeye annaga shaaficiyada meeshan hadda uu sheekhu nagu galahayaa oo shaaficiyadu waxay qabaan habeenbarigaas iyo nafaqadaas unbay leedahay mooyeen galmadu waajib ma aha maxaan loo waajibiyen maxaa yee dabcigaaba keenhayaba dareenka raganimo ee kugu jira ayaaba kugu qasbi islaantada inaad ku dugdugto ma garatay hadday saa tahay marka xulgu waajibin mahayo dareenka damaacya ee alla kugu abuuray iyadana lagu abuuray baa loo tala saartay marka galmadu waajib waajibkuma cala zawj lianna adabca yaqtadiihi halkaasay la mareen sheekhu marka anagu noo durxulhaya markuu leeyahay waiqtidaau dabci laa yunaafi lwujuba shaaficiyu ku ridahaya ayb kitaabku waa mukhtasar hadduusa mukhtasarna wuu faahfaahin lahaa nin kastana waa magacaabi lahaa sheekhu laakiin hadda waa lagu ikhtisaar buu ku wadaa waqtidaau dabci abiga dabciga keenitaanku keenaya galmada iyo jimaaca laa yunaafi ka hor iman maayo ma diidahayo alwujuub in lagu waajibiyo galmadu waajib bay kugu tahay oo waa xaqay gabadhu leedahay oy badankaada ku leedahay ayadoo dabciga bini aadamka uu keenayo weliba kamaa laa yunaafi wujuuba alakli washurb dabcigu ma diidahaya cunitaanka iyo cabitaanka diidi maayo ayadoo naftaadu hadiyo goorba inay wax cabto wax cuntan ay iska doonayso oo ilaahay baahi kugu abuuray oo xaaja kugu abuuray haddana nafta inaad badbaadiso waa waajib weeyo cunto uu cabto dayib wqad qaala nabi sal slm cabdillahi bni camr wuxuu ku yimi caas radi allahu tacaala canhuma lamaa ra'aahu nabigu markuu arkay yasrudu asagoo joogtaynayo dilaandilinayao dabadaas kugu qabanaya asawma soomka xidhiirinayo on kala goynayn ina lizawjika calayka xaqa xaaskaadu xaq bay kugu leedaha layii leanno soomkuna xaqaasu hor istaagahaya ayb walowla istixqaaqu lwai wadiga haddaan la mudanaynin oy gabadho aysan xaq u lahayn lamaa malakat maysan mulkideen faskha nikaaxi bicajizi can ilwad haddaysan gabadhu xaq galmo u lahayn markii ninku cinniin noqdo ama uu go-an yahay ama uu kici waayaba inay fasakhato xaqba ma lahaateen ee xaqay lahayd bay weydo oo meesha ka dhacay dhacaysaa darteed baa loo siiyey <clears throat> lamaa malakat faskha nikaaxi bicajzihi can ilwadi waimtinaacihi biddiin uma qiila waxaa li alwaajibu maratun fi kuli arbacati ashhur liannaha muddatu tarabus yani inay wadiga xaqu leedahay ba sheeku ka hadlaya oo adiiladaas u daliishaday usuul islaamna saasay ba keenaysaa haddee shaaficiy warkeedu war daciifa wey ma tabar badno min xayu dali waa laga xoog badan yahay lama istaxaqad ma aysan mudatem sheekhu fasxa nikaaxi bicajzi can lwa wa imtinaaci can ilwati bidiini bidiin alislaami sharciga islaamkaa siiyey gabadho haddii marka galmadii ay ninkaa uu ka cajizo kari waayo ama uu diidaba asagoo awoodi kara inay fasakhato ay ka tagto sharciga u fasaxay uma qiila waxaa la yidhi alwaajibu maratan way fi kulli arbacati ashhur hal afarti biloodba hal habeen baa galmadu waajibaysa hal mar qolya halkaa maray oo maxaa jira liannaha waxaa weeye muddatu tarabusi fi lilaa liladiina yu'luuna min nisaaim tarabusa arbacati ashhur baa la soo yidhi ninkii xaaskiisa ka dhaartay inuusan u galmoonaynin afar bilood baa la siiyey taa macnaheed waxaa weye haweeneydu afar bilood way ka maarmi kartaa galmada haddaba ninkii xoogow asagu isa ririn haye isa muxuu ahaaye baanan haye inuu afar bilood isaga gembeeya islaanta way u bannaan tahay xaqna oma laha inay muxuuaha la dagaalanto wixii ka dambeeya laga rabaa halkaasay niman la mareen wa qiila waxaa la yajibu wad'uha galmadeeda waajibaya bilmacruufi calaa qadri quwati wa xaajatiha galmada sida biilka oo kale weeye iyo nafaqadii iyo cishradii kale weeye ha loo celiyo curfiga qeylka dambea xoog badan yajibu waطuha bilmacruuf si macruufhu haddee reer dhaqmaad leh oo muxuu ahay sharcigu fasaxay ummadduna aysan kula yaabaynin gabadhuna aysan dhibsanaynin baad u dhaqmaysa calaa qadri quwati ninka awooddiisa ragusku awood ma ee ayb iyo waxaajatiha baahideeda raggu isku awood ma aha nin baa jiif dhowr la yaadaasuu islaanta inay guriga gashaba iska sugahaya jiif dhowr ninna waxaa la yahada mxuu ahaayey jamca dhowr asuu habeenka jamcanba ku urursanhaya isbuucaa dhan wuu sughayaa habeenkaa jamcaha unbu caawa soo jamcaha caawa lagu barakaynaya ninna waa nin culusoo waa jiif dhowrba inta un aasku madoobaane la kala seexan buu sugahayaa ninna waxaa la yidhaha jal dhowr haweenayduma habeenkay dhiig ka qabaysatan buu sugahayaa ka dhiig ka dhiig habeenkay habar ilmoo tahay waxay dhihi jireen soomaalidu habeenkan buu sugahayaa ilaa markaa waaga dambe ku dacay oday baa maalinka jimcaha habeenka jimcaha bas mu islaanta barakayn jiray baa le galabka am maalinka khamiisteeda u qaateen ee jimcadta islaanta xoogo cilaamatoo kawratay oo isdiyaarisay ba arkay markaas ow hebel caawa jamca ma aho ma habu laakin waa lagaaga dhigahayaa caawa jamca ma aha laakiin waa lagaaga dhigahaya almuhim hawlahaas waxaa weeye curfiga loo naqonay calaa qadri xaajati waquwatiha wa quwatiha kamaa tajibu anafaqatu bilmacruuf kadalika siday nafaqaduba si macruuf ogu waajibto ayay galmadooda saasoo kale tahay wa kamaa ana alwaajiba lahu yastaxiquhu bilmacruufi waajibka uu gabadha ku leeyahy asagu labtirkiisu ninku macruufka dhaqanka islaamka yaa loo lagu qiimaynaya asna xaqay gabadhu ku leedahay sidoo kale weeye kamaa ana alwaajiba lahu waajibka asaga u waajibay yastaxiqu waajibka wuxuu ku mudan bilmacruufi si sharciga waafaqsan sharciga inkiraynin calaa qadri quwata awooddeeda kolba siday ay dhantahay gabadhu iyo waxaajatihi baahidiisa intaas baa saxa